bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin والsalaaة والsalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllahu taعalى الsalaaة عlى الnabiyi wmowdicuha wa siyaquha dersigana waa dersigii afariyo tobnaad ee ka mida min kitaabi صifati salaaة الnabiy salى اllahu عalيh ali waslm fasalku maanta wuxuu ku saabsan yahay salliga nabiga sal lay slam nabiga in lagu salliyo iyo meeshuu salligaa dhacahayo iyo wasyaquhaa alfaadda salliga nebi maxamed uu ku yimid sunnada ee la wariyey saddexdaa mowduuc buu sheekhu ka hadli doonaa asalaatu cala annabiy nabiga in lagu salliya aalkiisa salaada gudaheeda a'immada afarta ah waxaa waajibiya imaamu shaafici inay waajib tahay oon laga tegi karin alimaamu shaafici baa qaba bacdu taabiciin waa laga soo guurshaa laakiin kuma caddo wax nas ah oo ku cad inay waajib tahay lagama hayo la'aanteenna salaadu aysan asaxayn imaamu shaafici mafaaridiisaa lagu tiriyaa oo asagu la gooni noqda a'immada uu ku khilaafay daliil cad oo markaa tusahaya asalaatu cala nebi inay waajib tahayna ma jiro kitaabka ilaahayna laguma hayo sunnadana kuma jiraan waa ijtihaad imaamka uu la yimid wey raxmat ullaahi tacaala caleyh marka warka la soo gaabiyo wa kaana sala allahu calayh waali wasalam waxaa yusallii mid ku salliya calaa nafsihi naftiisuu ku salliyi jiray salliguna waa ammaan nabiga in la ammaano oo wuxuu mudan yahay lagu ammaano ilaahayna uu ku ammaanay macnahaasaa u fiican alsalaatu cala arasuul hiya hanaau calayh saasaa fiican in alla u naxariisto qolyaha ku sheega oo sida mutaakhiriintu u badan yihiin ah macnahaasna ibnulqayim iyo ibn cabdilhaadi iyo xataa muxuu ahaaye sakhaawi iyo ibnu teymiya waa dureen macnahaas xata alxaafid ibn xajar ma usan sallimin asalaa in naxariis lagu fasiro waa diideen ayb in ammaan lagu fasiraana sugan sida abulcaaliya uu ku fasiroo kale wa kaana sala allahu calayh ali wasalam wuxua yusallii kii ammaano ama ku salliya calaa nafsi naftiisa fi tashahud alawali atixiyaadka koobaad iyo iyo wakayrihii madkaad koobaad midaan ka ahaynba atiyaadka koobaad iyo hayrkiiba oo ka labaad iyo wii ka dambeeya ah xadiidkaasi macnaha ku yimid uu nabigu naftiisa ku saliyo axaadiidta salaada waajibkaa ku timid midna kuma imanin salaadaha shanta ee duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha iyo fajarka nabi maxamed oo tukada oo atixiyaadsaday oo weligii naftiisa ku saliyey ama igu saliya yidhi lama hayo ma soo aroorin waa ijtihaad sheekha wey qadiyadan ayada ah wuxuuna ka qaatay xadiidka caaisha xadiidka caaisha fii salaati اleyl ku yimid yaa nabigu markuu sagaal sideed ragcadood ugu tira uu tukado salaatuleyla iyuu ragcaddii sideedaad fadhiistay ragcaddaa sideed markuu nabigu fadhiistay wuu atixiyaadsaday waa ducaystay wa salla calaa nafsi baa ku yimid wa salla calaa nafsi salaatuleyl oo witir ah oo weliba sagaal ragcadood ah kadibna ragcaddii sagaalaad buu nabigu istaagay oo atixiyadsa waana ku salaam naqsay xadiidkaas marka caaishuu sheekhu u daliishadaa wa ka hoos kugu le rawaaha abu cawaanata fii saxiix min xadiidi caaisha laakiin waxaa kaloo ishkaal ah ishkaaloo ku jiro sheekhu uusan ku baraarugin xadiidka caaisha uu xujaysanaya sheekhu kuma imanin nabigu in atixiyadsaday jalasa wuu fadhiistay kadibna waxaa weeyaan naftiisu ku saliyey ilaahay ba baryey baa ku timid mooyeene dikru tashahud kuma imanin fii salaati اlleyl si kastaba noqoto waxa xadiidkaasi xataa haddaan u dayno atixiyaad uu watay oo nabigu naftiisa uu ku saliyey waa salaat اlleyl salaat اlleyl iyo witir hawl ku yimid in faraa'ishi la dhex geliyo marka laga dhigo waajibaadka ummadda saaraana waa yar adag tahay markuu sheekhu dareemay daliilkiisa inaan loo salimaynin iyo tamaamalminaha kitaabkiisa loo yaqaani tamaamalminaha fi tacliiq calaa sayid fiqi sunna lisayd saabiq sabxada ee eh, laba boqol afartan baan filayahay sabxadaas wuxuu yidhi walaa yuqaalu ina hada fi salaati اleyl liannana naquul alaslu anama shurica fii salaatin shurica fii gayriha duuna tafriiqin bayna fariidatin aw naafila faman iddaca alfarqa facalayhi daliil hadalka sheekha waka halkaasuu ku cadaystay xujadiisa wuxuu leeyahay haddaad tidhaahdaan xadiidkan wuxuu ka hadlayaa salaatuleyl iyo witer buu khuseeyahay salaadihii waajibka ee shanta ahaa nebi maxamed oo naftiisa ku salliyey keen sheekh albaaniyow ama ummadda in salli laga raba waajib yahay keen waxaan leeyahay buu hi wixii la jideeyo salaad sunna ah salaadaha kalena waa loo jideeyaa kala qaadi mayno salaad waajiba iyo mid sunno ah ninka kala qaadana daliil baan ka rabaa buui sidaasuu sheekhu yidhi anigu waxay la tahay sheekha asagaa daliil laga rabaa ayib waana wuxuuna sheekhu sameeyey qiyaas maca alfaariq qiyaas maca alfaariq inuu yahay waxaa tusahaya salaadaha faradka ah salaadaha faradka huna sheekh wuxuuna yidhi kaana yusalli calaa nafsihi fi اtashahud اlأwali وغيره salaadaha faradka atixiyaadka koowaad lama jideeyo salaad muxuu ahaayey laba ka yar ama muxuu ahaayey eh, laba ragcadood iyo wixii ka badan laba ragcadood wax ka yar ama wuxuu salaadihii afartaa ka badan atixiyaad koobaad looma jideeyaba atixiyaadka koobaad wuxuu ku yimaadaa markay saddex gaadho ayib hadday laba ka yar tahay atixiyaadba looma jideeyo oo atixiyaad koobaad aan u jeeda hadday ka badatoy saddex gaadho iyo afar baa laba atixiyaad galaan nabigu siddeed ragcadood ayuu wuxuu geliyey atixiyaad kadibna ragcad sagaalaad buu ku dara haddana waa atixiyaadsan oo witir ah marka tashahudka noocaasa mar dhicin filwaajibaad aslanba tashahud waqaca bacda amaani rakacaat laa yuujad fi salaati alwaajiba cala alrasuuli wa cala almuminiin atixiyaad dhacay oo tashahud alawal laga xisaabhayo oo sideed ragcadood kadib dhacahaya innagu waxaan haynaa laba ragcadood inuu galo ragcadda labaad sosaamayan keeni koobaad laakiin atixiyaadkan hadda uu sheeku sheeganaya tashahud alawal ka dhigahayo oo atixiyaad dhacay sideed ragcadood kadib buu yimid walaysa lahu nadiirun fi lfaraa'id waxaan nadiir lahayna in la sugo lama ogol ilaa binas cinda alfuqahaa walusuuliyiin laa yajuusu ihbaatu maa laa nadiira lahu fi sharc waxaan wax u dhigma ama lamida aan lahayn shareecada laguma dhex sugi karo ilaa bidaliil daliilka sugay in sideed ragcadood kadib la atixiyaadsadana wuxuu ku yimid mowdic mucayanoo witri ama salaatuleyla إن loo soo qaado faraaisha daliil bay u baahan tahay falaa yulxaqu bihi lilfaariqi baynahuma sida uu sheego ninka alqaadi abubakr ibni ayaa igala fiican siduu sheekhu sheegay wuxuu yidhi ibn abubakr ibni carabi wاnnabiyu idaa callama shay-an wajaba alwuquufu cinda tacliimihi nabigu ummadda hadduu shay baro meeshuu wuxuu ina baray iyo qaabku inoo baray waa in lagu joogsado waidaa bayana fii qisatayni lam yجuز an yubadla fayuضca axaduهma mowdica الآkhar وlaa an yujmaca baynahuma faإna dalika tabdiil للشhariicaةi واstiqsaaru lima kamalahu الnabiyu fi الtacliim kitaabkiisa alqabs sharx muwaطa maalik buu sidaa ku yidhahda wuxuu leeyahay hadalkiis marka la khulaaseeyo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh shay hadduu ina baro sidaa inoo baray waa inaan ku joogsannoon dhaafin midixii midgaana u dhaafin hadduu nabigu shay caddeeyo laba meelood ku caddeeyo salaatuleylkii qaab buu u tukaday waterki faraa'ishii waajibaadkiina nabigu qaab buu matala ma bannaano midkood kale in lagu bedelo ama la jamciyo oo laysu keeno arrinkan waxay noqon buli tabdiilu lishariica waxaa kaloo ku jira gaasirid aan ku xukumay nabigu inuu gaasiroo gabood falo oo ka soka dhacay meesha loo baahnaa idan markaan inagu salaaddii faradka ahayd aan salli gelinayno nebigoon gelinin taa macnudu waa maxay nebi maxamed hawl loo baahnaa baad ka soo kor dhacday wey macnahaasuon la dareemaynin baa ku jira suubanahan gelinin duhur iyo casar iyo fajar iyo cishe iyo maqrib midna ma gelin salaatuley ama witir sideed ragcadood iyo sagaal ahaabuu margeliyey aan soo qaadnay halkan aan ku dhejin maxamed meel ka munaasabsanayd baad ka tagtay wey macnuhu soo maa waa tacliiq la tacliiqinayo falki nebi maxamed tabdiilun lishariica waa ku jiray buuhi wastiqsaarun lima kamalahu الnabiyu sal ly slam fi الtacliim aaniyan salaatuleil si khaasa nabigu u tukana watro gurigiisa uu ku tukanhaya in laga dhigo xugum caamo mashruuc ummadda saaran fi salawaati alhamsi almaktuubaat laftirkadoo masale aan laga fiirsan aniga aragtideeda wey marka qadiyadaasi ilama quruxsana laakiin sheekhu halkaas isagu yuu maraa wasanna daalika sagaalka siiqo eenu soo marray wixid afwan lixdii tashahud eenu soo marray tashahudka la wariyey ee nebi maxamed laga wariyey labaatan iyo afar saxaabaa wariyey xufaad baana kutub goonaha ka qoray lix buu sheegu miaal u keenay lix keliya laakiin labaatan iyo afar saxaabi baa warisay atxiyaadka nebi maxamed ee nuuciisa kala duwanaa wamaca daalika hal atixiyaadoo salli wata ma laha hal atixiyaad oo salli wata ma laha marka ijtihaad imaamu shaafici oo nas caama uu ku dhegay un weeye qadiyadiie weli in la gaadhsiiyo salaaddii baa buraysa ugu nafbaxaan waxay la tahay ka badbadin baa ku jirta wasana daalika arrinkaa nabigu waa u jiday liummati ummaddiisa inay nabiga ku salliyaan fi tashahud alawal iyo kaka dambeeyaba sidaasuu sheekhu u wadaa xaydu amarahum bisalaati calayhi markuu amray in nabiga lagu salliyo bacda asalaami calayhi inta la salaamay kadib wacallamahum wuxuu baray anwaacan noocyo kala duwanoo min siyaqi salaati calayhi alfaada nabiga loogu sallin ee kala duwan ah waxaana ka mida ta koobaad allahuma salli calaa muxamed ilaahu nabi maxamed ammaan ama u naxariiso ilaahay cidduu ammaana hadda waa cid barakaysan wa ina allaha idaa daxika calaa qowmin falaa xisaaba calayhim allahuma salli calaa muxamadin ilaahu maxamed ammaan ama u naxariiso wa calaa ahli beytihi iyo aalu beytkiisii ahlubeytkuna waa cashiradaada xigtadaada sokeeyahada qaraabadaada ahlubeyt la yidhaahda wa calaa aswaaji xaasaskiisa alla u naxariisa ama ammaan iyo waduriyati ubadkii nabiga sala allahu calayh waali wasalam xadiidkaani wuxuu ka yimaadaa min xadiidi abi xumaydin asaacidi alimaam طaxaawi lafdigana wa calaa ahli beytihi inta hore soo ma aragtaan allahuma salli calaa muxamadin maxaa wa calaa ahli beytihi lafdiga ahli beytihi abu jacfar aطaxaawi wuu cileeyaa wuxuuna ku cileeyey cabdulahi bnu طaawuus ayaa la tafaruday buu yidhahdaa can cabdillahi bn abi bakr can abi bakr ibni muxamed ibni camr bni xasm can camr bni sulaymin can abi xumaydin asaacidi wadaad kaloo aiqa ayaa khilaafay buu yidhahda wuuna cileeyaa asagoo laftirkiisu waa iq cabdullahi bnu طaawuus tacyiirka abu jacfar aطaxaawi ilama xoog badno sidaa darteed alxaafid ibn xajar baa taxsiiniya xadiidka asagoo ahlubeytkiisa wata nataaij اlafkaar في takhriiji axaadiid اladkaar mujaladka labaad laba boqol iyo afar wuxuuna yidhi shaahid buu leeyahay min xadiidi abi hurayrata cinda abi daawud waana runtii sagaal boqol sideetan iyo labo yuu abu daawuudka kaga jiraa marka way sugan tahay weedhaasi tacliilka abu jacfar ma tabar badno kamaa sallayta saad u ammaantay ama aad ugu naxariisatay calaa aali ibraahiima ibraahim iyo aalkiisii aalka ibraahim isagaa kowka waa inaga soo maray aalu fulaan haddaad maqasho ruuxa laftirkiisi iyo wixii warasadiisii iyo qaraabadiisii awey innaka allow xamiidun alla mahad badan baa too la mahadiyo majiidun sharaf badan ayb wbaarig allahu khayrkiisa badi barakadiisa badi calaa muxamed ilah maxamed dushiisa barakee khayrkiisana badi wa calaa aali beyti iyo ahlu beytkiisii waalubeytkuna hadde waxaa loo jeeda hadda marka la mara baabu eh, asala la marayo waa qaraabadii nabiga xaasiskiisii caruurtiisii iyo intii la dhalatay ilmaadeertiisa ahayd ayib adeeradii iyo wacalaa aswaajihi xaasaskiisi iyo waduriyati ubadkiisi kamaa baarakta saad u barakaysa calaa aali ibraahiima inaka xamiidu whada kaana yadcuu bihi wa nafsah wahaadaa kaana yadcuu bihi ducadan haddaynu soo mara salligan nebi maxamed baa ku ducaysan jiray huwa nafsuhu naftiisaa ku ducaysan jiray sal sl asaga isku sallihi jiray buu u jeedaa sheekhu waana xadiidka abi xumaydin asaacid haddaynu soo maraynay weeyaan ayib lafdigaa hore waa markaan ka hadlay salliga labaad ee seekhada labaad cafwan lafdiga ama weedha labada nabiga uu saligiisu ku iman jiray allahuma salli calaa muxamadi wacala ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa ali ibraahim inaka xamiidun ay maxmuudun faciil weeyo mubaalaqa ahaade marka waxaa loo jeeda allah mahadiisu badan tahay ummad dhanba dhammaystirkeeda iyo wanaaggeedaba iska leh majiidun sharaftiisu badanta min almajd allahuma baarik calaa muxamed ilahu maxamed khayrkiisa barake badi wa calaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacalaa ali ibraahiima inaka xamiidun majiid siiqada saddexaad eed ogu sallihi karto suubanaha sal lay slam haddaad salaad ku jirta iyo haddaad bannaan joogtaba allahuma صل عlى mحamed وعlى آli mحamed kama صlayta عlى إbrahim وآli إbrahima inaka xamiid maجيid وbaarik اllahuma عlى mحamedi وعlى آli mحamed kama baarakta عlى إbrahim وآli إbrahima inaka xamiid maجيid midda afraad allahuma صل عlى mحamed ilaahu maxamed u naxariista ama ammaan annabiyi ahaa nabiga ilaahay diray ama darajadiisu uu saromariyey ama loo warramayo xagga min allahi looga warramayo alummiyi een ummigahaa een akhrisiiyo kitaaba aan aqoonin wax la kiciyo la dareeriyo madowna nabigu ma aqoonin qoraalna ma aqoonin laakiin cilmigan kale waa wax ilaahay ku shubay ayib wma kunta tatlu min qabli min kitaab walaa tahuطhu biyamiinika dalartaaba almubطiluun marka inkastoo abulwaliid albaaji iyo jamaaca min ahli cilmi ay yidhaahdaan waagi dambe nabigu mucjiza min allah asagoon cid wax bartay iyo farjirin buu ka sii waa qoray way yidhahdaan waxay u deliishadaan sulxiga xudaybiya riwaayaad baa ku yimid nabigu fakataba markaasay ku dhegeen waxay dhaheen kaana ummiyan laa yaqra walaa yaktub mucjizay ahayd ummi buu ahaa aan qorin waxna akhriyey kufaaru qurayshii carab markay ogaatay nabigan qur dareerinaya ee cilmiga saa u sii daynaya ee axkaamta dajinaya ee ilaahay ka warramahaya ee nin walba wax waxyaqaana ka aqoon badan inuu min minallaahi looga warramahayo markay ogaadeen ay ka samreen o warkoodii asaadiirtooda ay soo afxidhantay beentooda i ay dhammaatay waxbaa la baraa iyo aroortii baa loo yeeshaa iyo qowmun aakharuun baa kaalmeey wax markaa isku dhamaatay oo nin walba samray yaa la yidhi tanna iska eega biduuni mucalimi asagoon biniaadam waxna barin looxna aan ladgeyn farbarna aan fadhiisanna bu haddana ka sii daayo qoray sulxiga xudaybiy oo tanaaba tii kale ka khayr badanoo waa laba mucjizo ay leeyihiin wadaadaha qaarkood oo abulwaliid albaajin waa lagu takfiriyeyba wadaadaha ku takfiriyey oo waxay yidhahdeen nas qaaic oo qur-aanka beenisay iyo ijmac saxaabo iyo taabiciin marka kitaab buu ka qoro isku difaacay oo dheer amaka madbuuco yaalla maktabadda marka waa hawl iska dhib badan wey annabiy اlumiy lafdigan annabiy اlumiyi wadaadaha xoogo waa iyada ku tacalluqay oo waxay leeyihin axaadiidka inteeda kale kuma imanin lafdigan annabiy اlumiyi ah xadiidkan keliyu ku yimaadaa bay leeyihiinoo min xadiidi abi mascuud alansaari xadiidka abi mascuud alansaari buu ku yimaadaa weliba riwaayo uu la tafaruday moxamed bnu isxaaq moxamed bnu isxaaq bnu yasaar saaxib اlmaghaazi soo lama garanhayo ninkaasaa la tafaruday yidhaahdeen tafarudkiisa la goynoqoshada uu la goynoqdana cinda kaiiri min almutaqadimiin lama aqbalo xadii markuu iski u wariyo iskii u wariyo waa laska aqbalaa hadduu yahay weliba axaadiidka qisaska iyo tarkiibka iyo fadaa'il acmaal ku saabsan hadduu axaadiitul axkaam iyo fiqiyaad yahay wadaaddaa ka joogsada haddiise xadii ruwaadda wada warinhaya oo asaga lagu mutaabaceeyey lafdi xugum ku xidhan yahay goono oo weli istaago asaguu la gooy noqdo dahabi wuxuu dhaha waa munkar axmedna wuxuu yidhi lamama aqbali karo lafdigan hadda asagaa la tafaruday xufaadda inteeda kale ma aysan sheegin si kastaba noqotay ibnu khusayma wuu saxiixiyaa lafdigaas iyo xadiidkiisaba wakadalika ibnu xibbaan waalxaakim daaraqudni sunankiisa wuxuu yidhi isnaaduhu xasanu muttasil xaafid ibnu xajarna kitaabkii nataaj alafkaar asna waa taxsiiniyey xadiidka min hada alwaj wejga ibnu isxaaq wejkana saxiix buu ka yahay buu yidhaahdaa mujaladka labaad laba boqol iyo labo xadiidkiisa waxaa u wataa laba ziyaado oo xadiid kale aysan wadanin annabiyu اlummiyi oon axaadiidka kale ku imanin buu wataayay wadataa riwaayada ibnu isxaaq waxay kalooy wadataa nebi maxamedow sida aanu kugu salin lahayn waanu barannay e, cafwan sidaanu kuu salaami lahayn waan barannay fakayfa nusalli calayka idaa naxnu sallayna fii salaatina idaa naxnu sallaynaa fii salaatina kuma imanin axaadiidta inteeda kale nebi allow sidii laguu salaami lahaa waanu barannay ee sidee baannu kuugu sallinaa markaan salaadaha tukanayno waa riwaayo xugum ku xidhan yahay axaadiidii dheeraydeen soo marray ee salligan kayfiyaadka sheekhu uu toddobada ka sheegi doono toddobadaa qaabba waa salligan nebi maxamed loogu sallin lahaa haddaad salaad ku jirta iyo haddaad bannaanka wardinaysaba xisaabahan kale inagu aan iska wadan iyo rabbi rabbi wasalaamu calayh allahuma salli calaa muxamadin wasalim iyo howlahaasi waa iska ammaan iyo duco wey salliga nabiga kuu sheegay ee kayfiyadiisa intii la weydiiye uu caddeeya ma aha hadday nin walba iska sii daysan karo hawsha oo ducadu iska furan tahay saxaabadu ma ysadheen nebi allow waan garanay oo waadna bartay sidaanu kugu salaami lahay ee sidee baanu kugu sallinaa xadiidkii riwaayadiis waad garanaysaa nebigu waa aamusay ilaa aanin warcakuya nabiga maxaad su-aasha u weydiisay nabigu waa fikiray cabbaar buu fooraray ilaa ay saxaabadu dhibsadeen saxaabigu su-aasha nabiga sanka ka geliyey ee nabiga dhibay ay yidhahdeen war inkaarqabaa tahay maxaa nabiga kuu geeya hoosta ka yidhaahdeen ama hadalku macnihiu sidaa uu noqdo mar dambuu nabigu wuxuu tira quulu sidaa dhaha haddaad muslimiinay nabiga weydiiseen sidii loogu sallii lahaa xaggana nabigu idiin jawaabo idiin sheegay maxaad kaloo raadinaysaan warkaasi idinku idin yaallaa tusbaxyaan la wareejinaya ee un laska daldalaya sallikaa ma aha ninkii ugu salliya hal mar toban baa ilaahay ku sallin ninkii boqol ka sii badan howlahaasi waa salligii cibaadada ee nabigu uu sharxay caddeeyey kayfiyadiisi kuwii nan kale waxaa weeye iska ammaan iyo nabiguon afka ku macaansanayno iyo uun haddee ninku tabay kaama tegin iyo wadaaddaa yidhi iyo kutubta xadiidkay ku qoran tahay waxaas marka socon mayso ilaa hadda xujaa laisku hayaa nabiow seenkuugu sallina sidaa iyo sidaa igu salliya ma garab mari karaa haddaan garab marayna nabigu maxaan u qorx joojinayne maxaynu nabigu u qorx joojino nabiga loo dhibay hawshaa ha laga fiirsado aad ha looga fiirsado hawsha ayada ah waxaa min albidac ka mid ah laftirkeedu in nabiga lagu saliyo aalkiisna laga tago in nabiga lagu saliyo aalkiisina laga tago allahuma salli calaa muxamadin wasalim la yidhaahdo ama sala allahu calayhi wasalama la yidhaahdo laftirkeedu ma quruxsano intaas salli aan wadno salli nabiga aalka laga tegi mad haysaa lama hayo sidaa darteed alimaam maxamed ismaaciil asancaani kitaabkiisa minxat اlhafaar xaashiya daw الnahaar almushriqi calaa xadaa'iq safxaati اlazar wuxuu uhi waa bidca ay la yimaadeen reer bani umaya wixii ka dambeeyey in nabiga laga taga aalkiisa in lagu saliyo hawl caqiidaa gashay ilan reer bani umaya aalkii nabiga wxoogo inaysan ahayn bay dareensan yihin waa ka baxsan yihiin haddii maanta ohan marka la allahuma salli calaa muxamadin waaali muxamadin cali iyo cabaas baa meesha ku jira cali iyo cabaasna iyagu col bay ahaayeen aalkiiba way gooyeen bidca reer banu umaya ay bilaabeen baa lagu aafoobay oo kutubta idinku dhiganaha layska ilaaliyu taagan yaho warka wadaadkaasi ma tiro warkaa wada fahanteen baan u malay inay reer banu umaya bilaabeen dareen baan ka qabaa laakiin warka uu sheegay uu leeyahay salliga nebi maxamed aalkiisa in laga reebo waa bidco saxiix warkaa wey warkaa waa saxiix laakiin reer banu inuu bilaabeen naqli bay u baahan tahay khaas ah ayib <clears throat> haddii marka riwaayada ibnu isxaaq aynu sugno waxay noqonaysaa salligan wuxuu khaas ku yahay salaada gudaheeda salaada gudaheeda haddii salaada gudaheeda uu ku yimidna banaanka in nabiga qaabkan loogu salliyo khaarij asalaa waa qiyaasun calayh haddii laakiin riwaayada ibnu isxaaq layidhaha ma sugno la yidhaahdo waxaa weeyaan salligu waa salli mutlaq ah meer walbood nabiga ku salinaysa ama salaad ku jir ama salaad ha ku jirina yaa meesha ii soo galhaya almuhim kayfiyatu salaati cala nabi nabigaa sharxay asagaana laga qaadanhayaa wixii intaa ka soo hadhay waa iska ammaan iyo isku daco wey rabbi salli cala xabiib maxamed iyo howlahaas iyo howlaheenni kayfa tarqa meesha ma taallo mm. cala ali muxamadin neb aalkiisii kamaa sallayta saad ugu sallayda calaa aali ibraahiima wabaarik calaa muxamadin annabiyi اlumiyi wacalaa aali muxamadin kamaa barakta calaa ibraahiima filcaalamiin ay hadda labadan dambe wataan filcaalamiin adduunka intiisa uunka caalimiintu waa maasi wallah wix ilaahay ka soo hadhay weeye khalaa'iqdoo dhan baa loo jeedaa innaka adugu idan nebi ibraahim nin walbaa sheegto ku maxaabsaday isaga alkiisa nin walba ibraahim waa ambiyada laysku waafaqay ee wax muran ka qaba uusan jirin ilaahay baa ducada ka aqbalay wajcal lii lisaana sidqin fi اlaakhiriin idan yuhuud baa sheegan oo ku maxaabsan ilaahu rabbi ka yidhi ma kaana ibraahim yahuudiya walaa nasraaniya walaakin kana xaniifa muslima wma kana min almushrikiin ina أwlى الnaasi biibraahim lladiina اtabacuu hada الnabiy idan waxaa way nin walbaa ku maxaabsaday yuhuuddaa sheegan nasaaradaa sheegan kuwan majuusta dabka caabuda waa ku nafbaxayaan kufaaru quraysh baa sheeganaysay oo ibraahim iyo ismaaciil ku sawirtay kacbada tay sawirteen bay dheen waa kuwa ibraahiinoo ismaaciil raba inuu gowracay jibriiloo wankii wada waaka malaa'igtu wankooda ka sii daynaysa wakay nabigu fatxi maka tirtiray ee yidhi bii'ii keena sawirkii ka masaxay kacbada gudaheeda ayib marka nin walbaa ku maxabsada magac wanaagsan buu ummadda ku dhexleeyahay marka kamaa barakta calaa ali ibraahima fi lcaalamiin wey uunka gudihiisa khalqigoo dhan innaka xamiidun majiid adugu waxaa tahay alla mahad badan oo la mahadso uunkiisu mahadiyaan majiidun sharaf badan ayb idan sharaftaada iyo majdigaada iyo xamdigaada caamkana waxaa ka mid a inaad ibraahim iyo aalkiisa iyo nabi maxamed iyo alkiisaba aad ammaanto naxariisato allahuma salli calaa muxamadin cabdika warasuulik ilaahu u naxariiso muxamed ama ammaan cabdika addoonkaadii ahaa wa idaafadu hunaa waa tashriif weeye warasuulika rasuulkaa dirtay ee u dirtay kamaa sallayta calaa ibraahiima calaa aali ibraahim cafwan wabaarik calaa muxamadin cabdika warasuulika wacalaa ali muxamadin kamaa baarakta calaa ibraahiima waaali ibraahim wacalaa ali ibraahim cafwan tii lixaad allahuma salli calaa muxamed wacalaa aswaajihi waduriyatihi xasaskiisa allow jamcu zawjin waduriyati iyo ubadkiisa kamaa sallayta calaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamed وعلى أزواaجihi وذuرiyته كmا baaركta على آل إبراهيمa إنka xميid مجيد kii toddobaad اللهma صل على محمد وعلى آل محمد وbaaرك على محمد وعلى آل محمد kana ogu gaaban baan u malay mise wax ka gaaban baynu soo mar kana ogu gaaban اللهma صل على محمد وعلى آل محمد وbaaرك على محمد وعلى آل محمد كmا صليت وbaaركta على إبراهيم وآل إبراهيم إنka xميid مجيد kana ugu gaaban baan u malay haddii wax kale la kari waayo kan ha lagu urursado oo qolyaha salliga nabiga wardiye salliga badyaal ee ka warqaba wahaabiyadu salliga lagu dhibaba iyagu fawaa'idu muhima fi الsalaati calى nabiy اlumma si kale kuma dhibane kumay badnaan u malay ayib marmaru inay maalinkii jumcada qajac ka siiyaan mooye ama ruux xanuunsan ay ku tufaayaan ma badiyaan salliga ha la badiyo nabigana ha lagu saliyo sidaana ha loogu saliyo ha inoo dhammada awow maxaad tidhi sayidina maya kuma iman miyaad haysaa intaan hadda akrinay sayidina miyaan hayna maya sayidina waa dabakatur sayidina dabakaturu marka salliga nabiga la marayo nabigu inuu sayid yahay oo unka sayidkiisi yahay laga laba ka murmi mayso axaadiis baa ku timid ana sayidu walad aadam walaa fakra sayid اlawaliina wاlaakhiriin wey laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa salli cibaado oo nebi maxamed ummadda faray oo inoo meeriyey oo laaxinka inaga saxay oo inoo carab bixiya laga hadlaaya haddaad sayidinaa ku dartaan nabigaad u dhaadaysaanoo wax ka tegey nabiga waad haftaad leedihiin waad sakatiday ha ka tegin hawsha awow iska ilaaliya muxuu raama nafcan mimxuu ahaa fadara min hayri qasdin وmiن الbr ma ykun cuquuqa biriga iyo ixsaanfalka qayb waxaa ka mida caasinimo ah waalidku idaa idaahay qaadad la boodo deedna aad meel kale goyso haddana aad gogol saarto maxaad faa'iiday waalidku idaa idaahay qaadan kuule hadaad tira maya meesha way kugu xuntood la boodo deedna muruqa aad kala bixiso nin adoo murqo kuusan baad bawdadii iyo mafaadhi sariir fiican baad saartay sariir fiican maxay tartay murqi waad kala goysay waad fahanteen baan u malay wa min albiri maa yakuunu cuquuqan buuhi imaam shaafici ayib raama nafcan fadara min kayri qasdin inuu waxtar u damcay markaasuu dhibaato geystay asagoon u jeedin wa min albiri samaha iyo baarinimadka waxaa ka mida maa yakuunu idan marka waxaa weeye salliga nebi maxamed baan qurxinaynaa oon wanaajinayna waxaa qayb ah nebi maxamed la tuhmayaa ku jirta asagaa tuhmaysaa waa ushuu hadda ka hadlaya abubakr ibnu carabi fiihi istiqsaaru cala اnabiyi fi tacliim nebi maxamed baad istidraag ku samaynaysaan ood ka daba tegaysaan ood leediin maya nabi allow masaa ma fiican inaad samayso bal tan ka warrama sayidina maxaad oga tagtay hawlahaas waa maxay ilaahayna wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu he laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih nabiga in laga hor dhaca ma aha in laga debdhacana ma waa in la daba socdo qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii sidaas weeye wakhayru اlhadyi hadyu muxamadin sal اllah alيه wasalam ayib sayidina meelo kale ku daldal salliga ma imanaysaa ha ku darin haddii hawsheenna ay tahayna de waxaa doonta akri soomaali moogta meel bay kaga dhegtaa meelmaad bay leedahay ayib fawaa'idu muhima jamcu faa'ida faa'iidooyin muhiim ah oo ku saabsan fi salaati calaa nabiyi اlumma ku salliga nabiga ummadda lagu salliyo hadal dheer buu sheekhu meesha geliyey marba waxaan iskaga tagtaan dheerarkiisa lagamana tegi karo war akhriyayna insha allah ayib alfaa'idatu اluulaa faa'idada koobaad min almalxuudi waxyaabaha la mulaaxadeen la milicsaday waxaa ka mid a anna akara hadihi اlanwaac noocyahanna soo maray badankood oo min siyaqi الsalaati calayhi siiqooyinka nabiga loogu saliya alfaadda nabiga loogu sal toddoba hadduu sheekhu soo sheegay laysa fiiha kuma jiro dikru ibraahiima nafsi ibraahim laftirkiisoo la sheega kuma jiro waxaan ku jira kamaa sallayta calaa aali ibraahim kamaa baaragta calaa aali ibraahim intaan baa ku jirta ee ma jirin calaa ibraahim miyayna soo marin kamaa sallayta calaa ibraahim wa baaragta calaa ibraahim miyaad soo marteen tay ku jirtay a saxiix lixda horeysa ku jirin marka sheekuna aar buu ku yidhi kuma dhihin sheekhu aar buu ku yidhi kuma dhihin badankeed kuma jirin buui dikru ibraahim nafsihi mustaqilan asagoo laga soocay lagana goya can aalihi laga reebay wainamaa fiiha badankeed waxaa ku jiray kamaa sallayta calaa aali ibraahim wasabab fii daalika sababkuna waa maxay in badankeed aysan ku jirin aal uusan ku jirin ibraahim keligii baan u jeedaa oo aal la sheegahay anna aala الrajuli ninku aalkiisu iyo qaraabadiisu fi luga alcarabiya luqada carabeed afka carabeed yatanaawalu الrajula ruuxa qudhigiisuu soo gelaya kamaa yatanaawalu hayrahu miman ya-uulu dadka asaga usoo abtirsanhaya usoo nasab sheeganhaya dadka asaga kusoo abtirsan asaga kusoo hoyan abtir ahaan iyo fac ahaan iyo asaguba aal baa la odhan karaa waa inagu soo maray adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab ma fircoon baa laga reebahaya kow asagaa ka ah kama fii qowlihi tacaala sidii ilaahay qowlkiisa ku yimid ina allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahim ilaahay wuxuu doortay aadam iyo nuux iyo aalkii ibraahim wa aala cimraana cala alcaalamiin iyo cimraan aalkiisibuu adduunyada ka doortay iyo unka ibraahim kow asagaa ka ah waxaan kalaba asagaa dhalay waxaa nuux iyo aadamba ka ayn ambiyada badankeeda asaga ka farcama wa qowlihi tacaala siduu ku yimid ilaa aala luuطin najaynaahum bisaxr ree luud mooye inuun aroor iyo hiraab hora aan badbaadinay n cadaabkii ka badbaadinay ilaa ala luudso nabiga luudaa ah kuma jiro mise caruurtiisii iyo wiilkii asagu mxua ah, islaamtiisii mooyeen inta kale baa laga hadlahaya maya asagaa kow ka ah nabi luud baa kow ka ah wa minhu qowluhu tacaala baa ka mid ah allahuma salli calaa aali abi wfa wa minhu qowlu sal l slam waxaa ka mida ah qowlka nab mxad sal slam uu yidhi allahuma salli allaahuma salli baa ku fiican aniga salli ima qoree sallaa baa ii qoran sallaa baa ii fiican kitaabkaygu waa liitaa allahuma salli allow ku salli ammaan calaa aali abi awfa abi awfa aalkiisa isagaa kow ah abu awfa baa ku jira wakadalika lafdu ahlilbeyt ahlulbeyt iyo aalku waa isku midoo iyaduna waxaa soogi ruuxa qudhigiisa laga farcamayo aalkii nebi maxamed hadii le ku jira aalkii ibraahim hadile ibraahim baa kow ah ka qowlihi tacaala raxmat ullaahi wabarakaatu calaykum ahla اlbeyt ayib aalka kow waxaa ka ah faina ibraahiima daakhilun fiihim ibraahim baa ku jira qudhigiisaa ku jira qaala shaykhu اlislaam ibnu taymiya wuxu abulcabaas axmed bn cabdilxaliim bn cabdisalaam walihaada jaaa sidaa darteed maadaama lafdu اlaal iyo ahlu beytkaba looga jeedo ruuxa qudhigiisa afka carbeed jaءa fii akar اalfaadi alfaadda badankeed waxaa ku yimid weedhaha badankood kamaa sallayta calى aali ibraahim wa kamaa baarakta calى aali ibraahim wa jaءa waxaa ku yimid fii bacdiha barhkeedna ibraahim nafs ibraahiimu nafsuhu ibraahim laftirkiisaa ku yimid oo waa salligii u dambeeye gaabnaaba ku dhex yimid oo kale laba meelood kala soo marray miya mid saddexaadna ibraahim keligii baa ku yimid o kaasa midka toddobaad iyo midka waxay ku jirtaa saddexaad iyo labaad ayb oo saliga iyo barakadaba mise hal meel baaragtay soo raacday ah, oo middaa saddexaad ah maxaa yeele lannahu huwa اlaصlu ibraahim baa asalkii ah oo aabbihii ah fi salaati salaada iyo wazakaati dahiraanta iyo khayrka ayb wasaa'iru ahli beytihi qaraabadiisi inteeda kalena inamaa yaxsulu daalika lahum tabacan wey waxay ku imanayaan asagay raacsan yihiin ibraahim bay daba taagan yihiin oo ku abtirsanayaan waa laga daba tuurahaya wa jaءa fii bacdiha bacd riwaayaatna waxaa ku yimid ama bacd اlalfaad dikru haada kan waa ku yimid in lays wada raaciyo wahada tanbiihan calaa haadayn marna in aalkii la sheego ibraahim lagu hoos ladho iyo mar in gooni muxuu aha asaga loo sheego aalkuna marka ay ku hoos nimcaysan yihiin aniga hadda kor idinka sheegay wadaad aan qaraabaynu geeriyooday baa yaa wuu wardiyi jiray laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah buu yuu wadayaa maantao dhan nicmatullaahi baa la odhan jiray wuu geeriyooday nin wardi badan buu ahaa qolyo wadaadda ah iyo waxay dhaheen sheekhow rasuulka maad raaciisaysa laa ilaaha ila allah maad ku haysaaye muxamadun rasulla ku dar baa layidhi hoostay kaga nicmaysan tahay buui wax walbu dhihi jiray nicmu dhihi wax walba hadduu xanuunsado see tahay shee adeer see tahay waan nicmaysnahay bu saaka waan yar nicmaysnahay wuxuu ujeeda yar xanuunsanahay mm. ma qadaysay waan nicmaystay buu ku markan ereyga nicmadu isticmaali jiro u ahayd halhays marka waxaa la yidhi maad maxamedun rasuullahi ku dartay tawxiidka hoostay kaga nicmaysan tahay buui marka waxaa weye haddii ibraahim gooni loo sheegana aalkiiba hoosta kaga necmaysa haddii aal besa la sheego ibraahim baa hoosta kaga necmaysa waad fahanteen baan u malay saasuu sheekhu ujeedaa wa jaءa fii bacdiha dikru haada wa haada tanbiihan calaa haadayni saa darteed baa axaadiida waxaa ku yimid labaduba in la sheego ibraahimna la sheego aalkana la sheego si lagugu baraarujiyo labada goorba midka sheegan mooyeen kii kale inuu hoosta kaga ladhan yahay idaa calimta daalika taas markaad ogaatay faqad ishtahara waxaa caan baxay buhi atasaa'ul isweydiiyo bayna alculamaai culammada dhexeeda waxaa caan ku noqday inay isweydiiyaan can wajhi atashbiihi isku ekaysiinta wejigeeda iyo jidhkeeda laisku ekaysiiyey nebi ibraahim iyo nebiyullaahi moxamed fii qowlihi kamaa sallayta layidhi iyo kamaa baaragta sida la ogyahay wey ama u badan yihiin nebi ibraahim iyo nebi maxamed nebiyullaahi moxamed baa fadli badan ambiyadoo dhan buu ka fadli badan yahay khalqigu u fadli badan yahay sida raajixa ah khilaaful masalada waa ku jira wadaadana ijmac bay soo guuriyaan inuu afdal اkhalaa'iqi ijmaacan yahay wadaaddaa soo guuriya nimanna khilaaf bay sheegaan si kastaba noqote waxaa weeye sida anaga nala raajixsan waa afdal اkhalaa'iqi nabi maxamed khalqiga uunka asagaa u khayr badan ambiyadana asagaa ka fadli badan kulligood fardi fardi haddii la yidhaahdo aabbihii ibraahimna asagaa ka fadli badan in kastoo nabiga markii la yidhi aabbaha ibraahim la yidhi nabi allow khayr اlbariya tahay yaa khayr اlbariya lagu yidhi wuxuu daaka ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam khayr اlbariya waxaa waaye ibraahim aniga ma aha culummadu waxay yidhaahdeen nabi maxamed tawaaduc yuu oga jeedaa asagaa isdhuldhigahayo waxaa way aabbihii buu diidan yahay in laga saramariye xaqiiq ahaan asaga aabbihii ka sarreey aduguba ma jeclid bay dheheen in la aabbaha waad ka fiicanta waa naga daa baad leeda aabbahay meel kama gaadha asagaa iga fiicani adoo og weliba aabbaha inaad ka fiican taho oad ka aqoon badan tahay oo meelo badan aad kaga fiican tahay haddana ma ogeed in carabka lagu dhejiye aabbaha inaad ka fiican tahay warkaa waad fahanteen baan u malay halkaasaan u qaadnay annagu si kastaba noqotee tashbiih wuxuu keenaa asalkiisu nin axadka la raba in ruuxa kale la raaciyo la ekays ninka axadka wax loo ekaysiinayo ee xaggiisa la aadaya mushabahu bihga ay u yaqaanaan qolyahan carabiyadu ayaa inta badan sareeya oo wax dheer mushabaha markaan ku dhaha zaydun waa kalasadi aw kalbadri aw kalqamari hebel dayixu la yahay xagga quruxda hebel libaax buu la tooyahay xagga geesinimada daan ku dhaho libaax iyo hebelkiibaa geesiso libaaxaa dhiiran gabadha aad iska dhex tiri dayaxay la mid tahay keebaa cad dayaxa cad ayadna balay qabtaa laakiin dayaxa ka cad way fahanteen baan had iyo goor mushabbaha iyo mushabbahu bihigu waxaa sarreeya fi lusluubi اlcarabi mushabbahu bihigaa sarreeya ilaa fi mas'alaةi waaxida cinda albalaaqiyiin atashbiih almaqluub aniga soo sheegay tashbiihu hadduu maqluub yahay marka waad waaad dhihi waxaad dhihi dayixu waxaad moodaa inuuba saynaba u eg yahay waad wareegsa dayaxu dayixu markaad fiiriso quruxiisa waxaad moodaa saynabuba matalaaba hadda yaa mushabbah noqday dayici mushabbihbihiyaad ka dhigtay sayneed baad ka dhigtay kaa tashbiih maqluubaa loo yaqaanaa tashbiih dabagedisa <laughs> idan midka asagaa ah sunnada nebi maxamed ku yimaadaa iyo kitaabka qur-aanka atashbiih almaqluub ikhtalafa fiihi albalaaqiyuun culamo badanoo muxaqiinta balaaqiyiinta waxay leeyihiin tashbiih almaqluub kuma yimaado fii kitaab illah walaa fii sunnati muxamed maxaa yeelay tashbiiha maqluubka waxaa isticmaala dadka intay wax bombooniyaan shayga xadkiisa dhaafiya ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax ma bombooniya xadkiisa ma dhaafiyo shay walba wuxuu dhigaa meeshuu lahaa wakadalika alxabiibu اlkariim nabiguna asna bombooninu iyo shay xadkiisa la dhaafiya ma yaqaanee shay walba wuxuu dhigaa meeshuu munaasabka ku ahaa laakiin shuucarada iyo nimanka xooguu iswaale ee iska hadlee nafriga ku hadla iyo dadkaasaa waxay isku dayaan shaygay jecel yihiin ama ammaan hayaan ama ay bumbuuninhay inay la dhaafaan taraarka oo meel fog ku kalax tagaan waad fahanteen baan u malay inamaa yaji atashbiih اlmaqluub fii lisaan اludaba wالshucaraa laa fi kitaab اllaahi wa sunati muxamed اlmaxfuuda wadaadda halkaa odhanay warkooda war tiran ma aha hadda aniga baxdiga balaaqi ima khuseeye waxaa weeye haddaba hadday sidaa taho nabiy llaahi moxamed uu ka fadli badan yahay ibraahim iyo aalkiisaba maxaa nabiga loo yidhi allow nabiga ku salli oo barakee saad u barakaysood oogu salliday nabiy llaahi ibraahim iyo aalkiisi oo hawshu ay noqotay nabigu inuu hooseeyo ibraahimna uu sareeyo لأن المqرر sida sugan ee la og yahay buu ihi في الكتب العaraبية أن المشhaبهa duuna الmuشhabahi bihi loo okeysiiyuhu wuu ka sareeyaa midka la rabo in lala simo ayb wاlwaaqicu hunaa sida meeshan taalla markaan salliga marayna cagsuhu waa bedelkiisa oo waa sisaa ka duwan oo nebiyullaahi ibraahim iyo muxamed calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa sareeya suubanaha muxamedaa sareeya id ana muxamada salى اllahu عalيه wasalam afضalu min ibraahim ibrahim asaga ka fadli badan wa qadiyatu kownihi afdala fadli badnaanshuu nabigu ka fadli badanya ibraahimna waxaa weeye an takuuna الsalaaةu اlmaطluba salliga nabiga loo raadinayo inuu noqdo weeye afdala mid ka fadli badan min kulli salaatin salli walbo xasalad hirgashay aw taxsul ama inoo hirgelaysa oo nabiga u salli walba iyo salaad walboo nabiga loo dalbayo ama u hirgelaysa waa inay ka fadli badnood ka ficnaato salliga iyo salaadda u hirgelahaya nabiyullahi ibraahim iyo aalkiisi haddii laakiin kama tashbiihu xarafkan tashbiiha meesha wuxuu tusaaya qadiyadda inay cagsi tahay cagsina ma aha haddaba wadaadow laga jawaabo uri wa ajaaba culammadu waxay kaga jawaab can daalika ishkaalkaas biajwibatin kaiira jawaabo fara badan taraaha aad ku arki doonto fi fatx ilbaari lxaafid bn xajar wاljala jalaa اlafwaam fi salaati calى khayr اlanaam lilimam bn qayim waqad balagad waxay gaadhay waa laba kitaab magacyadu sheekhu soo gaabinaya jalaa اlafhaam waxaa sala ibnu qayim fatxiga fatxulbaariga xaafid bn xajar wey waqad balagad waxay gaadhay marka la marhaya nabi lah mxamed salligiisa iyo ammaantiisa iyo xaqiisa hala difaaco a'immada wahaabyada kaga fiican suufiye iyo qaadiriye iyo kulligood iyo ashaaciri maturidiyo kitaabka ugu fiican ee xaqa nebi maxamed lagu difaacay ilaa aminka laga maar ibnu taymiya qoray laa yuujad lahu nadiirun fi اlkutub اlislaamiya iطlaaqan itafaqa calayhi اlmuwaafiq wاlmukhaalif xataa taqiduuna subki oo wadaadka ugu daraa ibnu taymiya raddigiisa iyo muxuu ahaaye wax ka sheegiisa ah ya wuxuu sallima kitaab lama inaan laga qorin xaqa nabi maxamed sal l slam laa yuujad kulligood wixii ka dambe asagay ka soo xantaystaan nin soo ikhtisaariya nin wax ka soo xadoon sheegin nin muxuu ahaayey intiisi intuu isku eh, celceliyo oo isku carirooga xoogow meesha kala dhexbaxa beerta marna si fiican baa loo falaa marna waa lasku waa laisku qariya inaatan yaanba aggaa ka soo dhufo ka soo dhufo dhul dhan baad ku qarinaysaa carradii oodan falin aragteen baan u malay niman sida kitaabka marka salliga laan marahayana kitaabka ugu qiima badan waagi dambana shaaficiya ashaacira ka dabagaleen ibnu qayim baa iskale abadan jalaa lafhaam fi salaati calaa khayr lam ibnu qayim baa iskale toddoba boqoloo safxo wey kitaab ka fiican lama qorin waagi dambe waa soo ordayoon ibn xajar haytami baa mid qoray adurunadid fi salaati calaa saaxib almaqaami almaxmuud sakhaawi baa isaguna soo guculeeyo wuxuu qoray muxuu alqowl albadiic fi salaati cala alxabiib ashafiic gadaal bay ka soo celiyeen waa sambuus laga adimay sambuus laga adimay wey marka inaad ku maxaabsataan nabigaan idinka jecel lahay waa sheekabaraley wahabiyaa nabiga idinka jecel leanno waxay idinkaga dhowdahay in nabiga la raaco sunnadiisa la akhriyo la dabagalo oo bay idinkaga dhowdahay ayib laakiin idinku waxaa salli oo la wareeyo tusbax la wareejo oon macno lahayn oo weliba riyay istus ah tusbax maad guri la fadhiisati ee arka halla arka wey nin salliyo oo bale ka dhacday oo nabiga ka agdhow baan ahay waxba kama jiraa waxaas hayga cibaadada in la asturo ku fiican yahay ilaahay adaa isla ogey maad qarsatid maxaa anaga naga tus qash qash shaha kama cabbi kartid waad fiirin waad nixi barkoodda way tuslaynhayaa tus tus tus waxaad dhihi mamesh waxaa soo galay waxaasoo dhan waxaa weeye waa dhib weeye marwaaba haddii la ogolaado way laftirkiisa wadaadda waxay leeyihin wuxuu ka soo jeedaa siikha buudiyaha laga soo qaatay leeyihiin kaniisadaha waaweyn ee ku yaalla jaynaha iyo qolyahan bariga asia buudiyaha iyo siikha iyo hunduuski iyo tusbaxya ayagaa laga soo gaadhay tusbaxa noocan ayagaa iskale saa darteed saddex qaybood bay u sameeyaanoo u sameeyaan saddexdaa qaybood marka lakala saa loo qabto wuxuu noqonayaa macatab saddex geesa muala alu buu noqonayaa qolyahan halkaasayba ka weerareen ayib in saa loogu soo xadgubaano ma aaminsanayn tusbax waa la yeelan kara laakiin guryaha la dhigto waa la samaysan kara laakiin guryaha la fadhiya sariirta qoomaalkeed iska suro oo habeenkii haddaad keligaa tahay oo faraha ka yardaasho ku yaro wad farahaasa ka fiican fainahunna mustanaqaatun mas-uulaat ayagaa ka fiican laakiin haddaad adugu faraha baada ku fahmaysanaynin oo geedkan madow ee mxuuha dhuuxa laga qoray ama caaggan hindigu kuu soo samey ad ku fahmaysanayso sirita qoomaalkeed ee meelaha iyo boorsada iskaga rido waxba ha la quslayna sidii sagaaro muxuu ahaay wax aragtay ayb waqad balaqad waxay gaadhay jawaabooyinkaas laga baxshay arrinkaasi waxay gaadhay naxwa casharata aqwaal naxwa casharata aqwaal toban qowl ay toban jawaabood bay gaadhay jawaabaha laga bixiyo wey bacduhaa barhkeed ashaddu waa ka daran yahay ضacفan min bacضin jawaabooyinka kale quruxsan kale xoog badan jawaabaha qaarkood baa bar kale ka liita wey ilaa qowla waaxida hal qowl baa ka asaxaya oo ka fiican fainahu jawaabakaas laga bixiya qawiyan waa xoog badan waاstaxsanahu waxaana u bogay shaykhu اislam ibnu taymiya wbnu qayim wahuwa qowl man qaal waana culummada ku jawaabay yidhi tashbiihu waxaa weeye waxaa nebi maxamed mushabbah looga dhigay ibraahim iyo aalkiisana mushabahu bihi looga dhigay waxa ana aala ibraahim ibraahim qaraabadiisa iyo aalkiisa waxaa ku jira iyo awlaadiisa fiihim اlambiyaa ambiya ku jira oo isxaaqw ka yahay oo ismaaciilkaw ka yahay yacquub ambiya halkaa ka farcamaysa ambiyaa bani israiil o dhan baa meesha soo galaadi carraka waaga ahaa ana al ibraahim fiihim اlambiya waa ku jir nabi mamed lakin nabi lagama abuurin nabi maxamed waa garadambayskii ambiyada iyo rususha nabi asaga ka farcamay oo ubadkiisaa ma jiro laakiin ibraahim waa abulambiya ayb aladiina ambiyadaasoo laysa fii ali muxamadin miluhum ali muxamed ayagoo kale kuma jiro laysa fii ali muxamadin milahum ayagoo kale kuma jiro ayib marka cabaas iyo muxuu ahaay xasan iyo xuseen iyo baa meesha imanhayay xamse iyo imanhaye iyo cali iyo idan ma ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo ambiyadii reer banu israa'iil oo ka mid yahay ii sheegee nabiyulaahi yuusuf ilaa aakhiri nabiyulaahi muusa haaruun kaxee kulligood waa maxay soo ambiya bani israiil ma aha ciise yuu yaha soo ambiya bani israiil ma aha kulli waa farci ibraahim ambiyadaasa meesha soo fadhiisanaysa marka markaa la isriixo inagu nabigeennu baa nabiyada nin walba ka awood badan mooyee marka aalka lagu xisaabtamo casar baadna laga dhaqaaqahayaa xisaabtu marka halkaasay ka socotaa wey faidaa uliba linabiy nabiga haddii loo dalbo waliaali aalkiisi min asalaati salaada calayhi nabiga lagu saliyo milu maa liibraahim wixii ibraahim u wa aalihi wa fiihim اlambiyaa ibraahim oo marka iyo aalkiisa ambiyada ku jire xasala waxaa u hirgeli liaali muxamadin min daalika salaada iyo salliga xaggiisa maa yaliiqu bihim waxu cunaba nebi maxamed iyo aalkiiso aan nuqsaan ku keenayna weliba kor darajadooda kor u qaadahay idan muhiimadu waa maxay dadka la daalacsiinhaya meeshan kor loo qaadahayo waa aalka nebi maxamed wey dadka mushabaha xaqiiqiga ah waxaa weeye aalka nebi maxamed mushababihiga xaqiiqigana waxaa weeye waa ibraahim iyo aalkiisi marka loo fiiriyo aalka nebi maxamed waxaa lisku shabahay aalka nebi maxamed iyo ibraahim iyo aalkiisii wada socda saa markay tahay ibraahim iyo aalkiisu waa mushabahu bihi xaqiiqi ah wey nebi maxamed aalkiisana waa mushabah xaqiiqi ah laakiin marka laisku qabto laba dhinaca iyo laba dhinac marka iyada ah hawshu ishkaalka ay culamadu tilmaameen baa imanaya ayib macnana waad fahantiin baan umar fa inahum aalka nebi maxamed laa yabluguuna ma gaarhayaan maraatib alambiya darajooyinka ambiyada wa tabqa waxaana markaa hadhi oo dheeraad noqon aziyaadau alatii lilambiyaa ziyaadadii ambiyadu ay dheereeyeen aalka nebi maxamed baa meesha ku soo haraysa wa fiihim waxaana ku jira ibraahim iyo aalkiisa ibraahiimun ibraahim baa ku jire limuxamadin bay usoo haraysaa nebi maxamed bay usoo dheeraadkaasuu helahayaa asagii aalkiisoo wada socda fayaxsulu lahu waxaa u axsay nebi maxamed min almasiyati goonida mزiyada waa martaba iyo fadiila iyo khasiiso wey fayaxsulu lahu nabigu waxaa u xasilaha min almasiyati maa laa yaxsulu ligayrihi waxaan u xasilaynin nabi maxamed ayrkii weeye ayrkii weeye marka ibraahim iyo ay isku aadaan maalan ay isku aadaan ii sheege nabiylahi maxamed aan isku aadinno wax yarna xataa haba dheeraadee ilan culammadu muran kaba qabaan nebi maxamed waxaa ku xiga ibraahim xagga fadliga nabi maxamed fadliga waxaa ku xiga ibraahim asaga ibraahim baa la tartansiiyaa kadibna muusa xiga nebiyullaahi ciisa xiga nuux baa u dambe wadaada wadaadana way cagsiyaan oo waxay dhahan waa maxamed ibraahim nuux kadibna muuse iyo ciise si kastaba noqote waxaa weye meesha dheeraad baa ku jira dheeraad zaa'idaa ku jiro nebi maxamed markaasi uusan nuqsaan uusan ku helina masiye iyo mudnaan dheeraada u soo baxaysa qaala bnu اlqayim wuxuu yidhi wa haada axsanu min kuli maa taqadama wujuuda aan soo sheegnay kana ogu fiican ida waa maxay khulaasadu waa tashbiihu اlmajmuuci biاlmajmuuc laa tashbiihu اlafraadi biاlafraad majmuuc baa majmuuc lagu shabahay iyadoon gooni loo fiirinayn nabiga aan gooni loo fiirinayn nebi maxamed iyo aalkiisa alla ku salli oo barakee siaad ibraahim iyo aalkiisa u barakaysood ugu salliday labada beelood baa laisu fiiriye uun haddii nabiga gooni loogu mutaxo nebi maxamed cid u dhigmata ma jirto wey ayib haddii labada aal lasu fiiriyena labada aal isuma dhowo aalu ibraahim baa ka awood badan aalu muxamed marka labada kooxood isku qabo ayib idan waa waxay dhihi jireen wadaadduhu yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaalan maa laa yahbutu istiqlaalan whada axsanu min kuli ma taqadama waaxsanu min waxaa kana wanaagsan an yuqaala in la yidhahdo muxamadu sal lay slam huwa min aali ibraahimba tanaaba kasii fiican buur tan waxay keenaysaa wejkan labaad nabi maxamed laba goor baa lagu saliy oo laba goor baa la barakeeyey marka aan lahayn allow nabi maxamed barakee oo ku salli saad u barakaysay aalkii ibraahim uguna salliday aalkii ibrahim nabi maxamed baa ku jira horta nabi maamed waa faracii soo maaha ismaaciil ismaaciil layuu yahay waa ina ibraahim markaan ibraahim ku salinayno een barako ilaahay u weydiinayno waxaa ka mida aalkiisa nabi ibraahim nabi maxamed baa ka mid sal slam nabigu marna waa hoostuu kaga nicmaysan yahay ibraahim marna gooni buu u sheegan yahay waa in fahanteen baan u malayn mar waxaan leey allahuma salli calaa muxamadin waaali muxamed waa baarik calaa muxamed waa sheegan yahay marna aalka marka labadaa maslax in la jamciyo ayaaba kan dambaa ka fiican kii hore wejiga dambaa ka fiican sidaasuu ibn qayim u yidhi asaga ka fiican muxamadu sal ly slam huwa min aali ibraahim ibraahim aalkiisuba ka tirsan yahay bal huwa waxaa weeye muxamed khayru aali ibraahim ibraahim aalkiisii axadka u khayr badnaa weye ambiyada laga abuuray ibraahim nabiga u fadli badnaa weye ayib marka nebi maxamed asagaaba marna tiran haya marna lagu tirahaya waa dhammaatay hawsha awad maya hadalka ibn qayim baa socda وأxsن minhu an yuqaala muxamadu sal ly slm huwa min ali ibraahim inuu abwaab batay ma filhayo inuu hadalka ibn qayim yahan filhaya ibnu kuma dhigno aniga faasila ii qoran nuqto iima qoran faasila ii qoran haddii faasila la qoro hadalku wuu socdaa haddii fulistop miyaan kugu sheegaa nuqta fulistop marka la qoro hadalku go'aa hakad baa ii qoran hakad tiisaa la dhihi jiray qowlka hore ibnuqayim ogta awjuh buu sheegay hal wej ma sheegay kitaabka inaad fiirisa fiican jalaal afahamka awjuh badan buu sheegay awjuhda uu sheegay ibnuqayim ee lagaga jawaabay ishkaalka ayuu kala rajaxa ibnuqayim ibnuqayim baa kala rajaxahay mhm bal huwa sal ly slam khayru aali ibraahim aali ibraahim asagaa ugu khayr badan kamaa rawaa cali bnu طalxata can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhu fii qowlihi tacaala ina allaha اstafaa aadama wanuuxan waaala ibraahiima waaala cimraana cala alcaalamiin qaala bnu cabaas wuxuu ihi muxamadu min aali ibraahim muxamed wuxuu ka tirsan yahay aalka ibraahim saxiix ayib marka la leeyahay in allaha astafaa aadama wanuuxan waaala ibraahim buu ku jiraa nabigu aali ibraahim ubadkiisibu wey duriyadii weeye wa haadaa nas marar badan buu nabigu daaka abi ibraahim daaka abi ibraahim ayb wakii nabigu yuri sal slam waxaan ahay bishaaratu akhi ciisa bni maryam wa dacwatu abi ibraahim nabigu marka abi ibnu ibraahim iyo marar badan buu ku cadeeyey carabna muran ba kama qabato middaa ayada xataa yuhuuddaan muran ka qabin inuu nabi ismaaciil uu ibraahim maxamed dhalay maxamedna ibraahim galo muran kama qabaan ilma adeer baa tihiin markaas ree ismaaciiliyada iyo israa'iiliyiintu waa ilma adeer wahaadaa nasun weeye nas cad inuu ka mid yahay oo ibnu cabaas baa tansiisiye weeye in nabi maxamed aali ibraahim uu ka tirsan yahay idaa dakala kayruhum min alambiyaai aladiina hum min duriyati ibraahim fii aalihi fadkhuluu rasuulilahi wlaa saxiix idaa dakala hayruhu kayrkii hadday guda galeen min alambiyaai ambiyada kale ah aladiina hum min duriyati ibraahim oo ambiyadaasoo ah nabi ibraahim warasadiisii maay gudagaleen fii aalihi aali ibrahim hadday gudagaleen fadkhulu rasuulilah rasuulka ilaahay gelidiisa uu galogalo gudagalo fii aali ibraahim iyo awlaa ka oo ka cad fayakuunu qowluna wuxuu noqonaa weedhanu aan idhi kamaa sallayta calaa ibraahiima wuxuu mutanaawila mid xambaartay lisalaati calayhi nabigoo lagu saliyey yuu xambaaranhaya wa calaa saa'iri اnabiyiina ambiyada intooda kale lagu saliyey oo min duriyati ibraahiima ibraahim dhawara sidiisa ambiyada kale asaga soo gudagaleen intaa marka nabiga si guud loogu saliyey si duduuban oo uu ambiyada la socdo ambiyada ibraahim ka farcantay buu nabigu mar la safan yah oo la socda marna gooni baa loo mutaxay idan laba goor baa la sheegay weeye ayib idan laba goor sheega in la sheego marna cumuum lagu dhex sheego marna gooni loo mutaxo dadka inuu wax dheer yahay tustaa waa meeshii loola jira min baabi cadfi اlkhaasi cala in اladiina aamanuu wacamiluu saalixaati haddii la yidhaahdo camalka saalixa laba goor buu sheegay bay sheegayadheen ahlulxadiid in اladiina aamanuu uu guda galay wa camiluu saalixaati haddana gooni baa loo sheegay in marka hore hadal guud lagu dhex gasho goonina lagula soo baxo haddaan dhawar xertan oo dhan salaan oo cabdinuurna salaan macnaheedu waa maxay cabdinuur ragga waxbuu dheer yahay wey waxaan gooni ugu xusay ama dadkaan ka jeclahay ama wax inuu yar taban hayaan dareensana marka markuu guudn markuu guudnu xortan gudageliyey haddana gooni baan oola baxay nabigu marna ibraahim ubadkiisi baa loo la fangeliyey marna gooni baa loo sheegay wey laba goor buu subaru xusan yahay kana fiican marka saasuu u jeedaa uma intaa kadib qad amar allahu tacaala baa rabbi baana faray an nusalliya calayhi inaan asaga ku salino wa calaa aalihi aalkiisa khusuusan si gooni ah biqadri maa salaynaa sidaa qadarkan ogu salino oo kale alayhi cala rasuul maca saa'iri aali ibraahima cumuuman si guud wa huwa fiihim asagoo aalka ibraahim ku jiraba wayaxsulu waxaan u hirgeli liaalihi aalka nebi maxamed een ambiyada ahayn min daalika salaada iyo salliga maa bihim wii unama wixii cunamay ka qaadan weeye badankeenna suubanaha qaadan weye waxa loo jeedo maa yaliiqu waa ixtiraaz nebi maxamed iyo aalkiisu salligaa iyo salaadaa waxay oga cunameen rabbi u gartay qadan laakiin salligii ambiyadaa badan la siiyey badankii nabigan u shubaynaa weeye siduu dheeraadka u helo wayabqa albaaqi kulluhu lahu lirasul wixii soo hadhana kulligii nabigaa qadanaya qaala wuxuu ihi ibn اlqayim weeye walaa rayba shaki ma laha ana salaata alxaasilata salliga u hirgalay liaali ibraahim warasuuli illaah warasuulullahi macahum cafwan rasuulka ilahi uu la socdo ayaa akmalu ka dhammaystiran min asalaati alxaasilati lahu salaadii u xasishay nabiga duunahum duuna aali ibraahim saxiix wey saxiix wey fayuطlabu lahu nabigu waxaa loo dalbi min الصalaaةi hada اlأmr الcaظiim اladii huwa afضل mima librahima qaطcan ayb fayuطlabu lahu min الصalaaة salliga waxaa looga dalbi weeya hada alamr alcadiim amarkan weyn baa loo raadinoo fadli dheeraada inuu helo oo salligii iyo barakadii ambiyadii ibraahim ka farcantay iyo asaguba ah alladii kaasoo huwa afdal ka fadli mima liibraahima qac ibraahim keligii wuxuu lahaa ka fadli badan ibraahim wuxuu gooni u helay wax ka fadli buu nabigu helhaya ayib wayadharu xiinaidin waxaa markaa muuqanaysa faa'idatu tashbiihi tashbiiha faa'iidadiisii iyo wajaryuhu ku socodku tashbiih ku socda calaa aslihi asalkiisoo ahaa an yakuuna almushabahu anqasa min almushabahi bihi ah wejigiibu ku socdaa wey qaacidatu tashbiih waa an yakuuna almushabahu bihi anqasa min almushabahi bihi ayib ila fi tashbiih اlmaqluuq wa ana almaluuba lahu waxa nabiga loo raadinayo min asalaati bada lafdi salaada ah ama salliga ah, lafdiga loogu salinayo ayaa acdamu ka min almalubi lahu biayrihi min almalubi lahu biayri bihada lafdi lafdigan waxaan ka ahayn saliga nabiga loogu raadinayo ayaa ka fiican weeye ayaa ka liita wixii lafdiga loogu raadinayo lafdigan baa fadli badan in nabiga loogu saliyo fadli iyo salaada loogu raadiyo waxaana liita oo naaqisa alfaada kaleen saligan ahayn ama qaabkan aan ahayn lafdigan aad ka cararteed qoonsatay yaa ka qiimo badan lafdi walbo nabiga loogu saliyo saasuu sheekh ujeeda fa inahu idaa kaana lmalubu biducaa hadduu noqdayba waxaa nabiga ducada loogu raadinaya inamaa huwa maal mushabahi bihi ay mil mushabahi bihi ama maal mushabahi bihi walahu awfaru nasiibi minhu saara lahu min almushabahi اlmaطluubi akar mima libraahiima wagayrihi aiix صaxiix ayib markaan dha ilahu nebi maxamed ku saliya aalkiis oo barakee nebi maxamed iyo aalkiis saad u barakaysay nebi ibraahim iyo aalkiisi barakada ibraahim iyo aalkiisu ay heleen cadad ahaan maka la fiiriyo iyo ambiye ahaan maka la eego tan xagga ibraahim baa badan idan shubiha almajmuucu biاlmajmuuc mushabahu bihiga majmuuca xagga ibraahim iyo aalkiisana ka xoog kana badan midka majmuuca xagga nebi maxamed iyo aalkiisa jira wa ana almaluuba lahu midka loo raadinayo cafwan fainahu ida kaana almaluubu biاducaai waxaa lagu raadinaya ducada nabi maxamed ila ducada hadda salliga allahuma baarig allahuma salli soo duca ma aha innamaa waxaa weeye mahalu bihi dadkii wax lagu shabahay oo kale koodii inuu helo ibraahim iyo aalkiisi ah almushabahu bihim waa ibraahim iyo aalkiisi walahu nabi maxamed u ahaaday awfaru nasiibin dheef midda u weyn minhum min almushabahi bihi saara lahum min almushabahi nabi maxamed waxaa u anayaa almaluub la doonahaya saliga nabiga loo raadinaya waxa u ahaanaya aar wax ka badan mima liibraahima ibraahim wuxuu helay iyo waayrihi ibraahim ayrkii aalkiisa laba gooraba labaduba nabigu wuuu helayaa wey dhinacba wuxuu ka helayaa salaadda iyo saliga ugu badnaa wandaafa waxaa ku biray ilaa dalika arrinkaas mima lahu min almushabahi bi min alxisati alatii lam taxsul liayrihi ayib marka la yidhaahdo nabi maxamed aali ibraahim buu ka tirsan yahay ishkaalka meesha weli ku jireen aan laga leexanay waxaa weeye een laga jawaabaynin nebi maxamed soo aali ibraahim kama tirsano nebi maxamed aalkiisuba aali ibraahim bay ka tirsan yihiin aniga ishkaalka weli waa qaa'im agtayda haddaan dhahno markii hore la sheegay waa axsanu midaan ka hadlaaya markii hore le allahuma salli calaa ibraahiima وعalى آل إbrاhيm وbaaرك عalى إbrاhيm وعalى آل إbrاhيm آalu إbrاhيm waxaa ku yii نebi mحamed baa galay soo ma aha cabaas iyo cali iyo faaطima iyo xasan iyo xuseenna waa galayaan soo isku abtir maaha waa isku abtir waa ku wada jiraan ya abtir baaban ka hadlay awow see wey adugu reer bani hashim o dhan baan ka hadlahaya carabti ismaaciili o dhan baa soo gelaysa inagu ma soo gelaynaa inagu ma carab ismaaciiliya nahay war caddaaday wey nin walba wuxuu sheegtaa anuu kuguma haysto nin walba wuxuu sheegtaa waa u daynhayaa ayib haddii laakin waa in caddayn la keeno waa in caddayn la keeno laakiin wadaad sheekxanaagi la odhan jiray allah u naxariistee reeqa laafa ahbaa qolyihii reeqa laafae ama reegoleedka ahaa ayaa wuxuu yidhi waxaana quraysh baan ahay buu idhi qraysh baan ahay bu markaas my waxaa tahay mawaalidoodiiba tahay bu adugu mawlaahum baa tahay bu mawlaahum quraysh adma noqon kartide mawlaahum soomaali hadda hadda tahay anagu reer bani haashim baan nahay waa war waa war culus weeye laakiin waa la sheegi jiray waa la sheegi jiray wadaadda aan soo gaadhay bay kutubta ugu qoran yihiin waan arki jiray abtirkooda say u wadaan caqiil ka shubax caqiil ibn abi aalib baana dhala yidhaahda dhib ma laha marka taas waa ishkaalkaa qaa'im weeyo aal ibraahim hadduu nabigu gudagalay si guud aalkii nebi maxamed waa gudagalay idan haddii la yidhah allahuma salli calaa muxamadin gool loo sheegayna waa aali maxamedinna gooni buu u sheegan maxamed iyo aalkiisu kala harahayaan haddii gooni loo xuso iyo haddii aalkii ibraahim la fangeliyeyba ee muhiimaddu waxaa weeye labadan daa'ifo marka la fiiriyo dhankanay ambiyada ku badan tahay intaan baa khulaaso ah dhankanay ambiyadu ku badan tahay marka cadadka iyo cadadka ummadda abtirka ibraahim ilaa nebi maxamed aad buu u dheeryahay warasada ka farcantay ibraahim baana ka badan warasada nabiga ka farcantay aakhiru saacuba nabigu soo baxay adduunkuna ma dhowbaba la rogaaya markuusaa nabiga noo sheegay adduunku xaggu u badan yahay marka cadadka iyo tirada iyo ambiyada ma kala tiro iyo tayaba aggaa loo badan yahay marka laisu fiiriyo majmuuc iyo majmuuc col isu gibi weyn weeye laakiin ma nabiga geligii gooni loo mutuxo ayuu ka fadli badan yahay mid walba gooni ahaantiisa marwlibaawandaaa waxaa ku biirahaya fadligaa hore ilaa daalika arrinkaa waxaa ku biirahaya mimaa lahu wixii nabigu u ahaaday minal mushabahi bihi mushabahi biga uu ka helo ibraahim aalkiisa uu ka helay oo minal xisati dheefti ah iyo qorigii allatii taasoo lam taxsul aan u hirgelin lighayrihi nabi maxamed hayrkii aan u hirgelinoo aalki ah nabi khayrkii way u hergeshay aniga saan u arko maxaa yeele aalka nebi maxamed aalka ibraahim ba ka tirsan yihi ayb fadahara waxaa ku muuqda bi midkan kada min fadlihi fadliga nebi maxamed dheeraadkiisi iyo wa sharafi sharaftiisi calaa wa calaa kulli min aalihi uu ka fadli badan yahay muuqatay wey ayb fadahara waxaa ku muuqda bi min fadlihi wa sharafihi fadligiisi dheeraadka mxuu aha sharaftiisi calaa ibraahim wacalaa kulli min aalihi وعlى kuli mid walbo min aali al ibraahiima wa fiihim aalka waxaa ku jira annabiyuun maabaa u hirgelay huwa laa'iqu bihi nabiga u cunama oo qabta wa saarat haadihi الsalaaةu salaadan waxay noqday daalata mid kutusaysa calىa hada التafdiil fadilidan iyo dheeraysiinta nabiga wax loo dheeraysiiye ummadda inteeda kale wax dheeryahay iyo ambiyadaba ayb calى hada tafdil wa taabicat lahu wa saarat hadi salaatu daalata calى tafdiil wa taabicatan lah nabigeena raacaysaa wey isagay raacaysaa isagay raacsan tahay haddaan marka aan nabiga la sheegi lahayn aalkiisa labama sheegeen wey aalku asagay marka daba raa salaada aalkana aalkay nabiga daba socota wahiya min muujibaatihi wa muqtadayaatihi fasallaa calayhi اllahu waslm wahiya min muujibaatihi wuxuu nabigu asagu keensaday wey wamuqtadayaatihi muqtadi iyo muujib waa isku mid muujab iyo muqtadana waa isku mid haddaad muujab dhahdo waxyaabihii loo waajibiyey weeye ama uu muxuu ahaaye loo keenay ee loo soo jiiday muqtadi iyo muujibna waa ism faacil muqtada iyo muujabna waa ism mafcuul ahaan wey intaan bay kala duwan yihiin ayb waa muair iyo muaar wax kale ooma dhexeeya sabab iyo musabab oon kale wey wa hiya min muujibaatihi wuxuu nabigu waajibsanhaya wey salaada iyo salligaas wa muqtadayaati uu keensanayay fasala اllahu calayhi allaha ammaano وعلى آله وسلم تسليiما كثيiرا وجزاه الله عنا وجزاه allah naga abaalmarya cana xagga yaga أفضل mا جزى نبيا wuxuu intuu nabi ka abaalmariyey can ummatii ummadiisii wuxuu leeyahay nabigu abaal buu nagu leeyahay dheeraadahe wixii u badnaa u fadli badnaa u wanaagsanaa ee ilaahay nabi ummaddii uu kaga abaalmariyo ilaahay nebi maxamed nagaga abaalmarya haddaan ummadiisi nahay وجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على, إبرا... على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك, الله... وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الفائدة الثانية فائدة اللباad ويرى القارئ الكريم أkhryaha wanaagsani wuxuu arkahaya أنa hadiه الصيغ siiqooyinkan alfaada aynu soo maray calى اkhtilaafi anwaaciha ayadooy kala duwan tahay weedhaheedu fiiha kuluhaa waxaa ku jira الصalaaةu calى ali النabiy nebi maxamed aalkiisa in lagu saliyo wa أswaajihi wa duriyatihi maca iyo xaasaskiisi iyo ubadkiisii oo nabiga la jira falidaalika saa darteed maadaama salligaas aalka nabiga iyo aswaajtiisa iyo duriyadiisa aan laga reebin falaysa min الsunnati sunnada nebi maxamed kama tirsano walaa yakuunu noqon may ninka musalligaana munafidan mid oofiyey oo fuliyey lilamri الnabawiyi amarkii nebi maxamed manduul noqon maayo iqtasara calىa qowlihi walaa yakuunu munafidan man bay iskugu xidhan tahay yakuunu markaasi isamkeeda ama faacilkeeda calىa qowleyn cinda nuxaad mantaa dambe wey walaa yakuunu noqon maayo man iqtasara calىa qowlihi ruuxii ku gaabsaday calىa qowli allahuma salli calىa muxamed ninka ku gaabsaday noqon maayo munafidan mid fuliyey lilamri الnabawiy amarka nebi maxamed faxasb yani intaa bisoo ku gaabsaday bal laabudda waxaa laga maarmaana min alityaani inuu la yimaado ruuxa musaliga ah biixdaa hadihi siyaq alfaada mid ka mid ah kaamilatan iyadoo dhammaystiran kamaa jaaءat canhu sida nabiga oga timid sal اla alay waslam laa farqa kala qaad ma jiro fii daalika arrinkaas salliga nebi maxamed la kala qaadi maayo markaad ku sallin aalkiisii asagaba bayna tashahud اlأwal atixiyaadka koobaad iyo wاlaakhiri ka dambe waa inaga soo maray nebi maxamed in lagu saliyo tashahudka koobaad ma soo aroorin axaadiistana kuma imanin ayib annaga shaaficiyana waajib kama dhigayno asalaatu cala alaal wa cala اnabiyi fi tashahud اlawal waajib kama dhigno sidaa darteed ducada iyo saliguba atixiyaadka dambey raacayaan xadiidkii abi hurayra waxaa ku yimid fii صaxiixi muslim idaa faraqa axadukum min الtashahud اlakhiiri waa ibnu qayim shalay ku soo lahaa ninkii saliga iyo tashahudka iyo ducada meeshaa geliya wuxuu ku dhegay cumuumaad uusan ka fiirsanin wixii khasisi lahaa iyo ilaaqaad uusan ka fiirsanin adilada qaydi lahayd xadiidka abi hurera fi saxi muslim wuxuu yidhi idaa faraqa axadukum min atashahud اlakhiir atixiyaadka u dambeey markaad ka baxdaan falyatacaawad billaahi idan kadibna ilahay ha magan galo ducadii dheereed buu nabigu sheegay kadibna wuxuu doonaa ku ducayso xadiidkii ibn mascuud waxaa ku yimid fii saxiix ibni khusayma musnad axmed iyo keyrkood ana rasuul اlahi sal slm callamahu الtashahuda fakaana yaquul subanuhu إida jalasa fii wasaط الsalaa wa min aakhiriha ataxiyaat wa fii aakhiriha cafwan wa fii aakhiriha ataxiyaatu ilaa qowlihi cabdihi wa rasuulihi ama وashhadu ana muxamada cabduhu wa rasuuluhu uma qaala uma in kaana fii wasaط الsalaa waa lafdigii saxaabiga uma in kaana fii wasaط الsalaa nahada xiina yafrugu min tashahudihi hadduu nabiga atixyaadka dhaxamarahayo saadu atixyaadka u dhammeeya waa istaagi jiray wain kaana fii aakhiriha aakhiri salaa dacaa bacda atashahudi bima shaa an yadcuwa uma yusalli tafsiilkaabaa ku yimid saxaabada axaadiistooda ku yimid atixiyaadka hore shahaadateynkaa lagu xidhahayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamada cabduh warasuuluh faraq baad leedahay atixiyaadka dambe salli iyo duco waad rakaadin intaa tabartaada ah qaabkaasaa loo kala qaaday imaam shaafici asagu iyo sheekh albani warkaasi waa diidan yihi wa huwa nas alimaam الshaafici fi اlum waana sida imaam shaafici u cadeeyo umka uu yihi salliga nebi maxamed iyo aalkiisa la kala reebi maayo atixiyaadka koobaad iyo ka dambaba faqaala wuxuuna yidhi wالtashahudu fi اlأulى wالثaaniyati lafظu waaxidu atixiyaadsigu ragcadda koobaad cafwan jalsada koobaad iyo jalsada labaadba lafظu waaxidu waa hal weedh laa ykhtalifu mana kala gudmano wa macnaa qowli atashahud aan idhin waxaan u jeedaa atashahudu wasalaatu cala اnabiy ilaa atixiyaatada nabigan lagu saliyo laa yujiihi axaduhuma can اlaakhar midkood mid kale kaa gudi maayo saliguna kaa gudmaya tashahudka tashahudkuna kaa gudmaya saliga ayb <coughs> sheekhu wuxuu uhi waama xadiiu kaana laa yaziidu fi rakcatayni cala atashahud xadiidka ku yimid nabigu kama kordhin jiren atixiyaadka hore wax tashahud kama kordhin jiren fahuwa xadiiثu munkaru kama xaqaqtuhu fi ضaciifa waa xadiiث munkaroo ضaciifa sidaan ku dhiraandhiriyey ضaciifada شhan kun sideed boqol toban iyo lix axaadiistu صaxiix muslim bay ku jirtaa waxay ku jirtaa fi صaxiix الbukhaari siduu xaafidku talkiiska ku sheegay waa runtii waxay ku jirtaa saxiix ibnu khusayma kaa aad sheekhu ku dhegay maaba rabnaba tuur xadiidkaas axaadiid kalean kugu haysanaa oo diiday in tashahudka wax la raaciyo sheegtana inay tahay mukhaalif lisunati muxamadin sala اllah alيه wasalam taa macnaheedu ma aha saliga nabiga inaan la dagaalamayo waxaan isku haynaa nabiga wixii ka sugnaa intaasay ka wada hadlaynaa ayib wadaad baa markaa tiraado saliga halkan ma galo ha sali diidka saliga ku guba maxaa la isku gubi ma bidcadi u gubaysaa meeshaan lama geliya baalka meelkaa la dhigaaye ayib wa ina min cajaa'ibi hada الzaman sanadkan layaabkiisa waxaa ka mid a buu sheekhu zamankan aan joogno layaabkiisa waxaa ka mid a wa min alfawd alcilmiyati fiih iyo isgarab orodka aqoon darada ku dhisan waxaa ka mid a fawdadu waa isgarab orod nin walba inuu dhanku doono u dhaqaaqo fawd alcilmiyati fiihi fi hada zaman an yajura inuu ku dhiirado bacd الnaas dadka barhkood wa huwa اstaad moxamed iscaaf annashaashibi fii kitaabihi maxamed iscaaf nashaashibi wadaad falastiin oo qudus ku dhashay waagi dambana majmac acilmi alluqawi e, alcarabi ee dimishqa xubin ka ahaa kun sagaal boqol ku dhintay qaahira oo nin aqoon badan ah xagga muxuu ahaaye luqada iyo turaadka carbeed difaaciisa ku fiicnaa luqada carbeed la nooleeyo oo aad loo bartana ummadda ku dhiiri ka jira kutub ka qoray waagi dambaan risaalo qoray uu ugu e, ma alislaam asaxiix oo uu kaga hadlahayey tasfiyat alislaami min albidac uu kaga hadlay kitaabkaasuu ra'yigu ku yidhi wuuna dhintay kun afar boqo sagaal boqol afartan iyo sideed qayruna ku dhintay fii kitaabi inuu ku dhiirado alislaam الصaxiix loogu magacdaro kitaab isagu leeyahay muxuu ku dhiiraday calىa inkaari الصalaaةi calى اlآli fi الصalaaةi calayh sheekh maxamed ismaaciil sancaan wuxuu ku soo yidhi salliga nabi maxamed laga tago waa min albidac wadaadna wuxuu ku leeyahy in lagu saliyaaba nabiga aalkiisa lagu saliyaaba bidca ah soo lama kala tegin dib walba meelba ku dhufanaya calaa inkaari salaati salaada inuu inkiray lagu saliyo cala alaali nebi maxamed aalkiisa fi salaati calayhi nabiga marka lagu salinayo nabiga haddii lagu salin asagaa lagu gaabsan buuri wadaadkaas falastiiniga xagga namisriga ama ah. ee lagu dari maayo nabiga aalkiisa la raacin maayo cala arugmi min wuruudi daalika ayadoo weliba lala qabo inay soo arortay arrinkaa asagaa ah fi saxiixayna ku soo aroortay aalka nabiga lagu saliyo laga reebin xadiis saxiixan ku jirtay bay ku jirta wagayrihimaa iyo saxiixanka meelaan ka ahayn can jamci min asaxaaba rucub ama muxuu ahaaye xayn saxaabee ka soo aroortay iyo tulid saxaaba min waxaa ka mid ah kacb wa abu xumaydin asaacidi wa abu saciid alkhudriyi baa ka mid ah, wa abu mascuudin alansaari wa abu hurayra wa طalxa ibn cubaydاlahi taymi wa fii axaadiiihim waxaa ku jira kulligood annahum sa'aluu nabiya nabiga inay weydiisteen nabiga weydiiyeen kayfa nusalli calayka facallamahum wuxuu nabigu baray haadihi siyaq alfaadaynu soo marray wa xujatuhu sheekhaasi maxamed iscaafa xujadiisiiyo garta wuxuu ka dhigtay waxaa weeye fi linkaari diidada iyo qoonsiga aalka nabi maxamed lagu sali uu qoonsaday ana allaha tacaala lam yadkur fii qowlihi saluu calayhi wasallimuu tasliima kuma sheegin buuri in allaha وmalaaئikatahu yusaluuna calى الnabiyi baa layidhi calى اlaali ka soo saara bur aayadda in اllaha وmalaaئikatahu yusaluuna calى الnabiy haye yaa ayuha اladiina aamanuu saluu عalayhi وacalى aalihi ka soo saara bur aayadda saluu عalayhi وslimuu tasliima kuma haye bur ayb wadaadku inu xanif baa marmarinaya aلziyaadaةu calى الnasi naskun inuu halkaa micnaysan baa laga yaabaa wuxuu idhi ilaahay ma sheegin lam yadkur fii qowlihi saluu calayhi wasalimuu tasliima maca nabi nabiga garabkiisa axadan kale kuma sheegin aswaaj iyo duriyo iyo aal midna ilahay ma sheegin bur uma ankara haddana wuu dafiray wa baalaqa uu ku xildheeraaday fil inkaari dafiridda an yakuuna saxaabatu saxaabadu inay ay yihiin qad sa'aluuhu nabiga kuu weydiiyey daalika su'aal su-aasha ayada ah war nebi maxamed su-aasha lama weydiinin buuri qur-aanka qadiyadda ka hadlay waana isku dhammaatay wadaad luqawi ah oo uun hawlaha ku fiican siiba wey hawlihiisu ahaaye wadaad sunnada yaqaana ma ahayn kutubtiisa markaad mudaalacayso aad qaybaha laga daabacay baad arkaysa ama wax laga soo guuriye lanna asalaata buu ihi wadaadku macruufat اlmacnaa cindahum bui wahuwa ducaa fakayfa yasaluun carab wuxuu ihi saxaabadu maxaad modaysaan bu acaajim hadda soo ruclaysa maxer bilow waa fuqaho saliiqiyiina carabku saxaa ah weeye salli haddii la yidhi salluu calayhi wasalim way garan hayaan buui maxay ooga baahanya nabiga inay su-aalaan ayib shubhadiisu shubha sahlan baa moogtahay lianna salaata buui macruufat lmacnaa macnaheeda waa la garay cindahum cinda asaxaaba wa huwa ducaau alla bari weeye fa kayfa yasalu maxay u weydiinayaan matacanod ba waxaad garanaysa ruuxa ma lagu qodqodaa ma lagu dhibaa saxaabiga ee nabiga ma lagu dhibaa ayib wuxuu ihi wahaadihi tani waxaa weeye mughaalaaة makshuufa bu sheekhu sheekh wuxuu ihi wahaadihi warka iscaaf muaalaa waa mxuu ahay maan iska qaadid wey iswaalid muqaalada waa inaad iswaasho baadidu meelaysan dininba u doonto war waxaa laga hadlayo macnaha salliga in la fahmiya salaada ma ahe kayfiyada la isweydiiyey marka la yidhi waa aqiimu salaa saxaabadu ma salaada way garanhayeen wahiyo ducaa laakiin nabi allow qaabka inu tukanaa waa loo sharxay jibriil baa soo dogan nabiga tusa si loo tukanayo <coughs> sheekhu marka muxuu yidhi wuxuu idhi waa khaldid dadka la khaldahayo oo maskaxda lagu ciyaarahayo oo weliba laakiin aan asturayn somaaliya waxaa jira carar waayeel waa intaan la arkaynin orod waayeel waa intaan la arkaynin markaad cararayso adoon lagu arkaynin baa la dhuntaa lakin ilma yar baa carar ku fiican odo weyn oo qashqashqash see leh ceeb weeye ayib lianna su-aalahum su-aashoodubu lam yakun calaa macna asalaati calayh su-aashoodu saxaabadu kuma saabsanayn ku salliga nebi maxamed macnaheeda iyo maxaa looga jeedaa xataa yarida ilaa uu soo arooro maa dakaro wuxuu sheegay isxaaf war saxaabadu macnaha saliga maysan nabiga weydiinin macnaha salaan maysan weydiinin mafhuumay garanhayaan weye laakiin waxay weydiiyeen qaabkii iyo kayfiyadii wainamaa kaana can kayfiyati salaati calayh qaabkii loogu salin lahaa bay nabiga weydiiyeen kamaa jaaa fii jamiici ariwaayaati sida riwaayaadka badankeed ku yimid calaa maa sabaqat ishaarau ilayhi siday usoo hormartay ishaaradda aynu ishaareen farta ku fiiqnay waxayna idin haddaba warkoodu sidaa yahay falaa kharaabata la yaab ma laha inay weydiiyaan liannahum sa'aluuh waxay weydiiyeen nabiga can kayfiyatin qaab sharciyati nabigu jideeyey laa yumkinuhum u suuragelaynin macrifatu inay gartaan oy caqli ku gartaan ilaa min ariiqi shaarici alxakiimi alcaliimi allaha xikmada badan ee cilmiga badan ee waxjideeya inuu xaggiisa laga xigtaba mooyeen qaab ayagu aysan fahmaynin bay nabiga weydiiyeen macnay garanhayeen xagga luqa ahaan iyo afcarbeed ahaan ma aysan wa haadaa tanna wuxuu la mid yahay wixii la ahaa kamaa low sa'aluuhu sida ayagoo weydiiyey la too tahay can kayfiyati salaati اlmafruudati salaadii la farad yeelay qaabkii loo tukan lahaa bimili qowlihi tacaala lagu farad yeelay wa aqiimu الsalaa salaada oga faina macrifatahum garashadu ay garanhayeen liasli macna الsalaa ay garanhayeen salaada macnaheeda asalkiisii ay garanhayeen fi luqati afka carbeed laa yuqnihim ka deeqi maayo can suaali suaal isweydiin can kayfiyatiha qaabkii loo tukanaya salaada isweydiiyaan asharciyati sharciga ahayd ee salaad ducadeed ma aha wa haadaa macnaha aanu sheeganay aan ku radina wadaadkana bayinun waa cadiya laa yakhfaa mana qarsoomayo wa ama xujat lmushaara layta shicrida bal aan gaaro intaan intaan ku daro wa ama xujat lmushaara ilayha almushaaru ilayha xujadiis gartiisii aan soo ishaaray ee ahayd aayadda ilaahay kuma sheegin warka asaga falaa shay waxba ma aha buur waa bilaash waa xujaan waxba ka ahayn waxba tarayni daalika arrinkuna wuxuu waa tacliil daalika arrinku wuxuu sidaa ku yahay warkiisu uu bilaash u yahay wadaadku waa isdhibaye liannahu min almacluum waxaa waxa waxyaabaha la ogyahay ka mid a cinda almuslimiin ana الnabiya sal ly slam huwa almubayinu nabigu waa asagun baa caddeeya likalaami rabbi اlcaalamiin caalamiinta rabbigooda hadalkiisa alla fasira wixii fasirad u baahda kamaa qaala tacaala waanzalnaa ilayka dikra qur'aan baa nabiga kugu soo dejinay litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxbaa ka booda nabigow cafwan waanzalnaa nabigu waxaan kugu soo dejinay ilayka dikra litubayina saad ugu cadayso ummadda linnaasi ummadda maa nuzila ilayhim wixii loo soo dejiyey waxay garan waayeen wey saa darteed waxyaaba yaryar bay nabiga weydiiyeen wayasaluunaka wayasaluunaka laga yidhi iyo wasu'ila sida sunada ku yimid qur-aankuna waysalunaka ku badan faqad bayana sal ly slam rsulku wuxuu caddeeyey kayfiyat الsalaati calayhi qaabkii loogu saliyi lahaa wa fiiha dikru اlaali waxaana ku jira kayfiyada aalka nebi maxamed oo la sheegay fawajaba waxaa waajibay qabuulu dalika minhu nabiga in laga yeelo nabigaa inoo sheegay inoo raaciyay in laga yeelaa waajiba muxuu ku waajibay wujuubkaas liqowlihi tacaala wamaa aataakum urasuulu fakhuduuhu nabigu wuxuu idinla yimaada idinkeena idin jidaya qaata haddii aayadda aan aalka lagu sheegin nabigaa sheegay waa inaad ka qaadato qur ku yidhi nabigu wuxuu kuu keena oo kuula yimid ka qaado wa qowluhu sal slm fi lxadiidi saxiixi lmashhuur iyo qowlka nebi maxamed xadiidkee saxiixa ee caanka ahaa uu wa milhu macah ama wa milahu macah asagoo kalena waa la jiraa oo sunnadii ah qur-aan baa laygu soo dejiyey waxaana lay raaciyey ziyaado sunno ah ayib waaw xadiidkuna mukharajun fii takriiji eh, almishkaad buu ku sugan yahay waana xadiid saxiixa ayib walayta shicri ha inoo joogo alla maangartoodaas ha inoo joogo insha allahu tacaala muhimaddu waxaa weye salliga nabiga ha la badiyo atixyaadka eh, dambena ha la raaciyo ee ilaahna ha loogu dhowaado waa cibaado madax bannaan wallahu aclam